alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin <clears throat> wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wعalى aalih wصaxbihi wslama tasliima kasiira ilى ywm اddiin qaala almuؤalifu raximah اllah addarsu اlarbacuun darsiga afartanaad alsanaة alcaashiraة min alhijra sannadii tobnaad ee hijrada bucuuhu اlyamani waa ergadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yaman u diray fi sanati alcaashirati sannadii tobnaad dhexdeeda arsala rasuulu sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulku uu diray caliya bna abi aalibin cali bnu abi aalib ilaa qabiilati min ahli اlyamani qabiilo iyo reer ka mida ah reerihii yemanka deganaa ayaa rasuulku cali uu u diray si uu dacwadda u gaadhsiiyo wa qaala lahu waxaanuu rasuulku cali ku yidhi oo kula dardaarmay sir soco oo bimacnaa waxa weeye dee safarkaaga iyo dacwaddaadaa u dhaqaaq xataa tanzila bisaaxatihim ilaa kambalkooda iyo duleedkooda aad degayso fadcuhum waxaad ugu yeedhaa markaa ilaa qowli laa ilaaha ila allah kalimatu tawxiid iyo ashahaataan ugu yeedh fa in qaaluu nacam haddii ay aqballay ku yidhaahdaan oo ay kaa aqbalaan famurhum waxaad amartaayadu sheegtaa bisalaati salaaddii walaa tabqi hana ka doonin minhum iyaga hayra daalika waxaan taa ahayn walaa tuqaatilhum ha la dagaalamin xataa yuqaatiluuka ilaa ay kula dagaalamaan falamaa wasala caliyun cali markii uu gaadhay ilayhim xaggoodii dacaahum ila alislaami islaamnimadii ayuu ugu baaqay famtanacuu way diideen wa ramaw almuslimiina muslimiintii bay ku ganeen binnabli leebab iyo hubbay kala hor yimaadeen faxamala calayhim almuslimuuna muslimiintiina weerar bay ku qaadeen xataa hazamuuhum ilaa ay jebiyeen fa manaca cali waxa uu markaa diiday oo uu hor joogsaday qitaalahum in lala dagaalamo oo dagaalku uu sii socdo mar hadday jabeen uma dabeetana laxiqahum waa ka daba tegey wa dacaahum ilislaami islaamnimada ayuu ugu baaqayo fa ajaabuu way aqbaleen wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen naxnu annagu calaa man waraa'anaa dadka naga dambeeya kuwa matelaya ayaanu nahay oo min qowmina tolkaya ah wa haadihi hantidan aanu wadnaana sadaqaatuna waa sadaqooyinkiina laga doonayey ee fakhud minhaa caliyow hantidaa waxaad ka qaaddaa xaqa allaahi xaqa ilaahay uu ku leeyahay fa facala sidiibuu markaa cali yeelay uma dabeetana rajaca cali binu abi aalib waxa uu u soo laabtay ila rasuuli sala allahu calayhi wasalam xagga rasuulka ayuu u soo fawajadahu wuxuu ugu yimi ama uu ku arkay bimakkata maka fi xajat lwadaac xajat lwadaac bay markaa isugu yimaadeen uma dabeetana bacaa rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu diray mucaada bna jabalin ilaa acla lyaman yaman qeybteeda sare ayuu rasuulku mucaad diray wa abaa muusa alashcariya ilaa asfalihi abuu muusa alashcarina waxaa loo diray dhulkaa yamaneed qeybtiisa hoose wa awsaahumaa waxaanuu rasuulku labadoodaba u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam biqowlihi hadalkiisa uu yidhi yasiraa arrimaha fudaydiya walaa tucasiraa oo ha adkaynina wa qaala limucaadin mucaad waxaa rasuulku uu ku yidhi isagoo si gaara ula dardaarmaya innaka sata'tii waxaad u tegi doontaa mucaadow qawman ahla kitaabin dad ahlulkitaaboo yahuud iyo nasaaraha baad u tegi doontaaye faidaa ji'tahum markaad u tagto fadcuhum waxaad ugu baaqdaa ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah inay qiraan alla xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane wa anna muxamadan rasuulu llah iyo inay qiraan nabi moxamed inuu yahay rasuulka ilaahay uu soo diray fain hum aaacuu laka haddii ay kaa aqbalaan ay kaa yeelaan bidaalika arrinkaa fa akhbirhum waxaad u sheegtaa anna allaha qad farada calayhim alla inuu ku waajibiyey oo dushooda uu saaray khamsa salawaatin shan salaadood kula yowmin waleyla habeen kasta iyo maalin kasta fainhum ataacuu hadday kaa aqbalaan laka adiga bidaalika arrinta oo salaadiina ay tukadaan fa akhbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha ilaahay qad farada calayhim dushooda inuu ku faral yeelay oo uu ku waajibiyey sadaqatan zako tu'khadu laga qaadayo min aghniyaa'ihim maalqabeennadooda oo faturaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim masaakiintooda fa inhum ataacuu laka haddii iyagu ay kaa aqbalaan bidaalika arrinkaa oo sakada bixinteediina ay yeelaan fa iyaaka waxaan kaaga digayaa wa karaa'ima amwaalihim maalkooda ka ay ka eeganayaan ee kaba dhaqaaqaya xoolaha baan kaaga digayaayo iska ilaali oo xoolaha saka ahaana uga qaadinkaa xoolahaba ku jira wattaqi ka gaashaamoo iska ilaali dacwatalmadluumi qofka la dulmiyey habaarkiisa fa innahu maxaa yeelay laysa baynaha wa bayna allahi xijaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwaddaasi iyo habaarkaasi iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax teedoo u dhexeeya ma jiro darsigani waxa uu ku saabsan yahay amaba uu ka warramayaa bucuuhulyaman ergooyinkii kala duwanaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u diray yaman waxaa rasuulku yaman uu u diray tiraba afar saxaabi saddex ka mida sheekhu waa inoo sheegay waa cali binu abi aalib iyo abu muusa alashcari iyo mucaad binu jabal waxaa kaloo rasuulku uu diray khaalid binu lwaliid oo cali ka sii horreeyey oo isna yaman loo diray waayo dee yaman waa dhul ballaadhanoo jihooyin kala duwanna leh sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ergada uu u dirayna dee ay farabadneen ama ay kala duwanaayeen waxaa rasuulku si gaara ah cali bin abi aalib radia allahu canhu ardaa uu ugu diray qabaa-ishii yamanta deganayd mid ka mid ah oo la odhan jiray qabiilatu midxij qoladaasaa ah waxa weeye isaga si gaar ah loogu diray waa caliya rasuulku calayhi salaatu wasalaam dardaaran buu siiyey cani maadaama arrinta uu socda aanay dagaal ahayn ee dacwad ay tahay tallaabooyinka iyo waxyaabaha laga rabo inuu qaado waxaa rasuulku cali uu kula dardaarmay oo uu ku yidhi cali caliyow soco ilaa aada degayso duleedkooda iyo deegaankooda halkaa marka aada degtana towxiidki iyo islaamnimada ugu baaqo ugu yaadh haddii ay kaa aqbalaan tawxiidkii iyo islaamnimadii inuu ilaahay salaad ka doonayo uu ku faral yeelay u sheeg taana hadday kaa aqbalaan halkaa ha u dhaafin oo wax kale ha ka doonin hana la dagaalamin ilaa ay kula dagaalamaan mooyaane oo hadday ku diidaan oo dacwadda iyo diinta ay ka hor yimaadaan dagaalla ay ku muujiyaan iyo inay rabaan inay iska kaa celiyaan marka waxa weeye la dagaalan wey macnuhu cali binu abi aalib radia allaahu canhu wa talada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dardaarankaasi sida uu yahay buu qaatay waxaana laga qaadanayaa halkaa dacwadda iyo dadka marka diinta loogu yeedhayo waxay u baahan tahay tartiib iyo kala horeyn iyo arrimuhu siday u kala muhiimsan yihiin in loo kala horreysiiyo waxaa ugu weynee qofka loogu baaqaa waa tawxiidka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala keliyeyntiisa xataa haddii uu muslim yahay oo muwaxid uu yahay ka maarmi maayo tawxiidka in lagu baraarujiyo oo ha u qaadanin tawxiidka iyo ku baaqistiisu inay u gaar tahay uun dadka aan muslimiinta ahayn bal qofku mar walba wuu u baahan tawxiidka in lagu baraarujiyo faclam annahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidanbik marka waa tiirka koowaadee dee diinta islaamkuba ku taagantay salaaddii baa markaa soo raacda oo waxa weeye iyana dee rasuulku calayhi isalaatu wasalaam cali uu kuna ugu yeedh waxaa kaloo xusid mudan dacwaddu haddii jihaad la-aanba iyadoon dagaal iyo jihaadba la gelin ay soconayso oo lagu ajiibayo dee xaaladdaa dagaal uma baahnid ile jihaadku waa marka laga fursan waayo si kale dacwaddii ay u diidaan dadkani islaamkiina ay hor joogsadaan inay qaataan iyo inay jizye bixiyaanna midnaba aanay ogolayn oo islaamka inay qaataanna ma rabaan jizye inay bixiyaanna dooni maayaan gaalaba ha ahaadaan laakiin haddii labada iyadoon dagaalba la qaadin dacwaddu ay midhaheedii la arki karo aqbali karaan maqsuudku dee jihaadku maaha almaqsuudu lidaatihi ma hadda dhiig in la daadiyaa mid sideeda loo doonayo maaha waa laga waa laga maarmi waaye waa laga maarmi waaye sidaa ogeed baa rasuulku wuxuu ku uhi walaa tuqaatilhum xataa yuqaatiluukum ha la dagaalamin ilaa iyagu ay kugu bilaabaan haddaba markii koowaad waxay isku dayeen inay ka hor yimaadaan oo ah, waxa weeye dee may soo dhoweynin cali markaa radia allaahu canhu wa ardaah nimankii dee dagaal markii ay weerarka iyagu bilaabeen waa la iska dhiciyey waana la jebiyey haddana weli fursad buu siiyey wuxu uhi waxba la sii eryanin uu ka daba tegay islaamnimadiibu ugu baaqay haatan dee way isdhiibeen marka way ogolaadeen maa iyagoo wada sadaqadii iyo zakadii iyo wixii laga doonayeyba waaya cali binu abi aalib hawshaa markii uu soo qabtay dib buu usoo noqday waxaanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isugu yimaadeen maka markii rasuulku uu gudanayey xajatulwadaac cali laftiisu dee xaj buu soo xidhay oo riwaayaadka qaarkood waa kuwa tilmaamaya in xajkiisuba uu ahaa waxaan xidhanayaa maa ahlaltu maa ahalla bihi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa rasuulku uu soo xidhay baan ana xidhanaya marka wuxuu ka dhigay maxay yani sidii rasuulku uu usoo xidhay inuu waafajiyo ayuu de ujeeda oo waafajin doono waxaa kaloo rasuulku uu diray calayhi salaatu wasalaam mucaad binu jabal iyo abuu muusa alashcari isla yaman baa loo diray midna waxaa loo diray yaman qaybteeda sare midna qeybteeda hoose ayaa loo diray iyagana dardaaran buu siiyo rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam yasiraa walaa tucasiraa arrimaha fudaydiya oo ha adkaynina macnaa waxaa noqotaan dad dabacsan oo aan adkayn oo tudhaalaha iyo naxariista muujiya arrimahana ha adkaynina waxaa kaloo rasuulku uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam wabashiraa walaa tunafiraa dadka u bishaareeya oo wanaag tusa hana firdhinina dadka oo ha eryina wa tataawacaa walaa takhtalifaa yacnii adeecida iyo daacada ku dadaala idinku intaa wada socotaan inay isaateecdaan oo aydaan iskhilaafin ummaduna si ay idinkaga dayata arrintaa waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaad binu jabal dardaaran gaar ah ayuu siiyey waxa uu kuhi waxaad u tegi doontaa dad ahlulkitaabe waxaa ugu horreeya aad ugu baaqaysaa tawxiidka ha noqdo hadday kaa aqbalaan salaada u sheeg taana hadday kaa aqbalaan zakadii u sheeg intaa hadday kaa yeelaan adiguna ha ku xadgudbin oo zakada marka aad ka qaadayso xoolaha neefafka ay ka eeganayaanba neefka kaba dhaqaaqaya ishuba qabanayso dee ha ka qaadin macnaa waxaa la diidayaa in la dulmiyo waayo diinteenna islaamku iyadaa dulmiga la dagaalanta in qofka marka zake laga qaadayo ama sadaqadba laga qaadayo walow sadaqadda iyadu sunno ay tahay laakiin sakadii waajibka ahayd in xoolihiisa inta isha la mariyo neefka ugu fiican ee ishuba qabanaysa lagaga dhuftaa waa dulmi weeye waa gardaracad waa angeed loogu soo gaban sidaa ugeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi wattaqi dacwat almadluum halka waxaa laga dhansanayaa inay arrintaasi dulmi tahay waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaad uu uga digayaa habaarku qof la dulmiye habaarkiisu inuu khatar oo uu kacayo macnaha inuu yahay habaar la aqbalaya dee wa in kana kaafiran xataa hadduu gaal yahay qofka la dulmiyey ducadiisa abaarkiisa ilahay waa aqbalaya wain kaana kaafiran xataa hadduu gaal yahay waayo hadda maanta waxaa ku sugan sifadii lagu aqbali lahaa habaarkiisa ah kownuhu madluuman waa qof la dulmiyey weeye marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa in haddii zake la ururinayo iyo haddii si kalaba qofka wax looga qaadayo dee wixii dhexdhexaada laga qaadaya xoolaha kuwada liitana laga qaadi maayo kuwa ugu fiicanna laga qaadi maaye kuwa dhexdhexaadkaabaa zakahaan looga qaadaya iyadoo da'diina dee la ilaalinayo fi sanati alcaashirati sanadii tobnaad dhexdeeda arsala rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu diray caliya bna abi aalibin ali bin abi aalib buu diray ilaa qabiilatin min ahli lyamani reer ka mida ah reerihii yamanta degana wa qaala lahu waxaanuu ku yidhi sir soco xataa tanzila bisaaxatihim ilaa kambalkooda iyo duleedkooda aad degayso fadcuhum waxaad ugu yeedhaa markaa ilaa qowli laa ilaaha ila allah kalimatu tawxiid ugu yeedh fainhum qaaluu haddii ay fain qaaluu nacam haddii ay ku idhaahdaan waanu aqbalay famurhum waxaad amartaa bisalaati salaadii walaa tabqi hana ka dooni minhum iyaga hayra dalika waxaan ahayn walaa tuqaatilhum hala dagaalamin xataa yuqaatiluuka ilaa ay kula dagaalamaan falamaa wasala caliyun cali marka uu gaa markii uu gaadhay ilayhim iyaga dacaahum ila alislaam islaamnimadii ayuu ugu baaqayo famtanacuu way diideen wa ramaw almuslimiina muslimiintana waxay kala hor yimaadeen binabli leeb iyo hub kala hor yimaadeen faxamala calayhim lmuslimuuna muslimiintiina weerar bay ku qaadeen xataa hazamuuhum ilaa ay jabiyeen famanaca cali waxa uu markaa hor joogsaday qitaalahum nimankaa in lala sii dagaalamo mar hadday jabeen uma laxiqahum dabeeta waa ka daba tegey wa dacaahum ila lislaami islaamnimada ayuu ugu yeedhay fa ajaabuu way aqbaleen wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen naxnu annagu calaa man waraa'ana cidda naga dambaysaanu matelaynaa oo min qowminaa tolkaya ah wakiillaanu ka nahayo iyagaanu matelaynaa wa haadihi tanina sadaqaatuna waa sadaqadii iyo zakadii fakhud minhaa waxaad ka qaadaa xaqa allaahi xaqa ilaahay ku leeyay ka qaad oo ka goob fafacala sidii baa markaa cali uu yeelay uma dabeetana rajaca ila rasuuli sala allahu alay wasalam xaggii rasuulka ayuu usoo noqday cali fawajadahu bimakata waxaa markaa ay isugu yimaadeen oo uu ku arkay maka fii xajat lwadaac weeyaan uma dabeetana bacaa rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu diray mucaada bna jabalin mucaad binu jabal buu u diray ilaa acla lyamani yamanka wa abaa muusa alashcariya abuu muusa alashcarina rasuulku wuxuu u diray ilaa asfalihi dhulkaa yamaneed qeybtiisa hoose wa awsaahumaa labadoodaba wuxuu u dardaarmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo dardaaranka uu ku siiyey biqowlihi hadalkiisa ah yasiraa arrimaha fudaydiyo walaa tucasiraa ha adkaynina wa qaala limucaadin mucaadna rasuulku waxa uu kuhi isagoo u dardaarmaya innaka adigu mucaadow sata'tii qowman ahla kitaabin waxaad u tegi doontaa dad ahlulkitaabee eh? faidaa ji'tahu markaaad u tagto fadcuhum waxaad ugu baaqdaa ilaa an yashhaduu inay qiraan an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane wa anna muxamadan iyo inay qiraan nabi muxamed inuu yahay rasuulu ullah rasuulki ilaahay uu soo diray fain hum aaacuu laka haddii ay kaa aqbalaan fain aaacuu laka bidaalika dheh hadday kaa aqbalaan arrintaa fa akhbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha ilaahay qad farada calayhim korkooda inuu ku faral yeelo u ku waajibiyey khamsa salawaatin shan salaadood kula yowmin wa leylatin maalin kasta iyo habeen kasta fa inhum haddii iyagu ataacuu ay kaa ay aqbalaan laka adiga ay kaa aqbalaan bidaalika arrinkaa waa salaada fa akhbirhum waxaad u sheegtaa uga warantaayood bartaa ana allaha ilaahay qad farada calayhim inuu korkooda ku waajibiyey sadaqatan zako sadaqatan hadda waxaa laga wada waa zakee tu'khadu min agniyaa'ihim taasoo laga qaadayo maalqabeenadooda iyo ciddii sakagoys ay noqotay xoolaheedu faturadu turadu dabeeta loo celinaya ama la siinaya calaa fuqaraa'ihim masaakiinta ku dhex nool halkaana waxaa laga qaadanayaa in sadaqadii iyo sakadii aan la rarin ama meel kale la geyne halkii lagu qaaday uun masaakiinta joogta looga faa'iideeyo haddaanay jirin baahi keenaysa in la rabo fa inhum ataacuu laka haddii ay kaa aqbalaan bidaalika arrinkaa fa iyaaka waxaan idiin kala digayaa adiga iyo wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa muuqdee ishu qabanayso ee ugu fiican wataqi ka gaashaamoo iska ilaali dacwata almadluumi mid la dulmiyo lagu xadgudbay habaarkiisa fa innahu maxaa yeelay laysa baynahaa ma ahaanin dacwaddaa iyo habaarka wa bayna allaahi iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inta udhaxaysa xijaabun wax teed ah as'ila bimacnaa waa la soo celinaya waa la aqbalayaba loo jeedaa o lasoo celin maayo marka ley laysa baynaha wa bayna allahi xijaab macnaha ilaahay horu ka aqbalaya wey as'ila mataa arsala rasuulu sala allahu alayhi wasalama caliyan ila alyaman goormuu rasuulku cali yaman u diray maadaa qaala lahu rasuulku muxuu ku yidhi maadaa facala caliyun cali muxuu yeelay bacda an wasala ilayhim kadib markii uu gaadhay reerkii iyo qoladii loo diray maadaa facala cali muxuu sameeyey bacda inhizaami alacdaa'i markii nimankaasi ay jabeen ila weerarka iyagaa marka hore lahaaye muxuu cali ka yeelay maada facala rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku muxuu sameeyey bacda dalika intaa kadib maada qaala limucaadin mucaad rasuulku muxuu ku yidhi alayh isalaatu wasalaam yani dardaarankii iyo taladii uu siiyey maxay ahayd addarsu alxaadi walarbacuun darsiga koob iyo afartanaad xajat lwadaac wuxuu ku saabsan yahay xajkii la magac baxay xajat waxaana magacaasi loogu bixiyey waa xajkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummadda uu ku sagootiyey ee uu kula dardaarmay ee axkaamta faraha badanna uu sheegay fi sanati alcaashirati sannaddii tobnaad dhexdeeda xaja rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu xajiyey xajat alwadaaci xajkii la magac baxay xajat alwadaac wa macahu iyadoo ay la socdaan tiscuuna alfan sagaashan kun oo qof wa sumiyat xajat alwadaaci xajkan waxaa xajat lwadaac loogu bixiyey lianna rasuula sala allahu calayh wasalam waayo rasuulku wadaca fiiha xajkaa dhexdiisa ayuu ku sagootiyey almuslimiina muslimiintii walam yaxuja manuu xajiyin rasuulku hayrahaa xajkaa mid aan ahayn wa khaaba rasuulku waa khudbadeeyey calayhi salaatu wasalaam yowma carafata maalintii carafa khubat alwadaaci khudbaddii sagootinta ayuu jeediyey allatii taasoo bayana fiihaa dhexdeeda uu ku caddeeyey asaas addiini diinta tiirarkeeda wa furuucahu iyo masaa-isha kala duwan ee diintu ay leedahay iyo axkaamteeda kala duwan minhaa waxaa ka mid a khudbaddaasi iyo qodobada uu bayaamiyey qowluhu sala allahu calayhi wasalam hadalka uu rasuulku yidhi inna dimaa'akum dhiigagiinna wa amwaalakum iyo xoolihiinnu xaraamun calaykum dushiinna xaaraan bay ka yihiin inaad dhiiggiinna daadisaan maalkiinnana xaqdarra ku kala qaadataan ilaa an talqow rabbakum ilaa rabbigiin aad la kulmaysaan inna linisaa'ikum calaykum xaqaa inna linisaa'ikum dumarkiinna waxaa idinku sugan oo calaykum korkiinna ay ku leeyihiin ragow xaqan xaq xuquuq bay idinku leeyihin walakum idinkana waxaa idinku sugnaaday calayhinna dumarkiinna dushooda xaqun xaq oo idinkuna xaq baad ku leedihiin inama almu'minuuna mu'miniinta ayuunbaa ah ikhwatun kuwo walaalo ah walaa yaxilu limri'in qofna uma bannaana oo xalaal uma aha maalu akhiihi hantida walaalkii inuu wax ka qaato ilaa can tiibi nafsin minhu raalli ahaanshiyo xaggiisa ka ahaaday mooyaane kullukum dhammaantiin liaadama aadam baa u sugnaateenoo ubadkiisii aad tihiin wa aadamu nebi aadamna min turaabin ciid buu ka ahaaday ina akramakum kiina ugu sharafta badan cinda allaahi ilaahay agtiisa atqaakum ka u alla ka cabsiga badan weeye laysa licarabiyin qof carab ahi qof carab ah uma sugna fadlun dheeraad calaa cajamiyin qof aan carab ahayn uu dheer yahay ilaa bitaqwa alla ka cabsiga mooyaane wa fii yowmi carafata haddaba maalintii carafo dhexdeeda nazalat waxaa soo degtay aayatu ikmaali ddiin aayadda ilaahay uu ku tilmaamay diintii inay dhammaystirantay wa hiya qowluhu tacaala waa hadalka alla uu yidhi alyowma maalinkaa maanta ah ayaa akmaltu lakum diinakum diintiinnii aan idiin ta dhammaystiray oo wa atmamtu calaykum korkiinnana aan ku taam yeelay nicmatii nicmadayda waradiitu lakum waxaan raalli idinka ahaday baa ilaahay leeyi alislaama islaamnimada diinan diin ahaan wa bacda an adda rasuulu sala allahu calayhi wasalam kadib markii rasuulku uu gutay manaasika alxaji acmaashii xajka rajaca ila almadiinati magaalada madiina ayuu ku noqday bacda an aqaama bimakkata kadib markii maka uu ku nagaa cashrata ayaamin toban maalmood darsigani waxa uu ku saabsan yahay xajat lwadaac xajat lwadaac waxay ee hijrada markii ummaddii islaamka iyo muslimiintu ay bislaadeen tawxiidkiina uu hana qaaday quluubtoodana islaamnimada iyo diintu ay biyo dhigtay gaalnimadii iyo sanam caabudkii iyo wixii alla sokadii la caabudayeyna ay meesha ka baxeen ama yaraadeen ummadduna ay diyaar u noqotay in xajkaasi ay wada gudato baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xajkani oo hawshiisa ku dhaqaaqay waxaa rasuulka wehelinayay oo la socday tiro aada u badan sagaashan kun oo qof baa wehelinayay oo la socday xajkanna waxaa loogu magacaabaa xajat ulwadaac ereyga alwadaac waa sagootinta weeye marka waa xajkii uu ummadda ku sagootiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheekhu waxa uuna yidhi walam yaxuja hayraha xaj kalena muu xajin rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin arrin laysku waafaqsan yahay ma aha axaadiista qaarkood ba waxay sheegayeen xadiidu jaabir wuxuu leeyahy jaabir rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex jeer buu xajiyey laba waxay ka horreeyeen hijrada waa maa qabla alhijra intaanu madiine u hijroonin midna waa xajat lwadaaco waa taa waxa weeye dee sanadii tobnaad ee hijrada dhacday weeye waxaanay leeyihin culimmadu xajkaa rasuulku uu xajiyey qabla alhijra waa markii dacwadda uu waday ee dee gaaladu markay soo xajiyaanba isna uu kala qayb geli jiray si dacwadda uu ugu bandhigay islaamnimada marka eh, sida saxda ah labadaa xaj baa ka horreeyey oo iyagu dhacay qabla alhijra rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbad dheer buu akhriyey maalintii carafa oo axkaam fara badan uu ku bayaamiyey oo asaaska diinta uu ku bayaamiyey iyo in badan oo ka mid ah waxyaabihii ummaddu markaa ay tabayeen inteedii badnayd waxyaabaha rasuulku uu jeediyey ee ka hadlay waxaa ka mid ahayd inuu yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum xaraamun calaykum ilaa an talqaw rabbakum dhiigaggiinna iyo maalkiinuba iyo xoolihiinnu xaaraan bay idinka yihiin macnaa qofku inuu qofka kale dhiiggiisa xaqdarra ku daadiyo ama xoolihiisa xaqdarra ku qaato waa xaaraan buu rasuulku leey calayhi salaatu wasalaam ilaa rabbigiina aada la kulmaysaan rasuulku khudbaddaa markuu jeedinayey mar walba su-aal buu ka horraysiinayey oo waxa uu lahaa ayu yowmin haada maalinkan maanta ahi waa maalinkii markaasaa saxaabadu way aamusayeen iyagoo isleh malaha magac kale yeelato waa laga beddelay magac beledka iyo deegaanka aynu joognaa waa kee way sugayeen rasuulku intuu ka jawaabayo alayhi salaatu wasalaam ise su-aasha waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu bayaamiyo hadalladiisa ka mid ahaa inna linisaa'ikum calaykum xaqaa walakum calayhina xaqun haddii aad tihiin raggii dumarkiinnu xuquuq bay idinku leeyihin idinka oo ragya ahina dee dumarkiinna xuquuq baa ku leedihi oo dee ninka iyo xaaskiisa xuquuq baa ka dhexaysa alxuquuq azawjiya ayaa ka dhexaysa xuquuqdii dee ka imanaysa ila waa laba qof oo dani ka dhexayso oo guur ka dhexeeyo oo guri ka dhexeeye oo caruuri ka dhexayse xuquuq bay isku leeyihin macnaheedu waxa weeye nin waliba xaqaa ha ilaaliyo oo ninku ha ilaaliyo xuquuqda gabadhiisu ku leedahay gabadhuna ha ilaaliso xuquuqda waxa weeye ninkeedu uu ku leeyahy qofna yaanu xaqiisa duutiin ka kale ka kale xaqiisa yaanu duutiin cadaaladdu waxa weeye dee qof walba xaqiisa in la siiyo icطaau kuli dii xaqin xaqahu shareecadeennuna taasay u taagantah sidaa awgeed baa diinteenu waxay aada u qiimeysay oo yani labada qof ee wada jooga ama isqabee dee ninka iyo xaaskaysu ah inuu mid waliba ka kale xaqiisa dhowro hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna macnaa waxaa la gaadhsiiyey heer lagu sheegayba inay isu yihiin hu iyo labis inay isu yihiin marka shareecadeennu dumarka way danaysay raggana sidaasi la eg way danaysay nin walba xaqiisa in la siiyo baa muhima oo aan dood iyo muran iyo sagsaag la gelinin waxyaabaha inagu soo kordhay bay ka mid tahay in waxyaabihii ragga iyo dumarka ka dhexeeyey hadday guur tahay arrimihii qoyska in dood la geliyey oo tiifiyadu doodo fureen oo qaar wadaada sheeganaya dhex fa fadhiyaan eeg lama diidin wixii xaq ah caddayntiisa xaqa oo la caddaynaya xaaladaha qaarkood baa laakiin iyo doodaha qaarkood baa ka qaybgalkoodu aanu sax ahayn haddaan meeshan diinba loo joojinayn nin waliba ra'yigiisa dhiibanayo oo meeshiiba ra'yi ay noqotay iyo muran iyo yooyootan maxaa ka qaybgalkeedu kuu kordhinaya ila marka aad arrimaha noocaasa doonaysa inaad qaab wax u saxdo qaabkaa wax looma saxade marka waxaa xusid mudan ninkii isagu doonaya dumarka inuu iska xagxagto dee bannaankaa ha u baxo shaar wadaadi u qaadan magac kale hala baxa dee magac kale ha la baxo laakiin waxaa aada inoogu badan waxaa la yidhaahdo waxuun sheeg si aad usoo shaac baxdo markaa qoraal yar laba baragaraaf buu qorayaa qoraal yar buu soo samaynayaa dumarkii wax kaga sheegayo ama eh, meel aan yani hadal aan habboonayn mar dhowna taasi waxa weeye waxaa loo qaadanayaa uun wadaad oo dhaniba waxaan inuu aaminsan yahi wadaadoo dhaniba inuu qabaa loo qaadanaya marka marnaba inagu dee ayidi in dumarka iyo sharaftooda waxyeelo loo geysto ag haddaad ka hadasho uun wax mar walba samaynaya muran iyo kacdoon waxay taasi sheegaysaa mixnadii oo baad noqotay waa qof mixnadaysan baa tahay marka waayo qofka muslimkaa waxaa dhaqan iyo caado iyo wanaag iyo aadaaba u ah in mar walba uu ku dadaalo fitanta inuu ka fogaado wixii fitno kicinaya isku dir keeni kara laakiin markay kaa tahay uun marba mas'alo soo qaad dumarkii dabeetana isku soo jeedi warmay fahamte oo iyaga uun ka sheekee maxaa guurkooda kaa gala da-day ku guursanayaan ma adigaa laguu diray laguma dirsan dee xilligii ilahay u qoray bay guursanaysaa gabadha sooma ha yaa kuu dira adiga soddonkeeda iyo shan iyo tobankeeda maaha shaqa adiga kuu taala sidaa awgeed bay qofku marka uu yahay qof diin u nisbe sheeganaya inaanu mawduucyada noocaas ah ee fitan mooye wax kale aanay ka soo kordhaynin ka hadalkoodu sax ma aha mar dhowna la yidhahdo wadaadadaa waxaa qaba marka inuu magac kale la baxaa fiican qofku markuu sidaa yahay sheekadaa hawlka si kale u bedelo filimka inuu bedelo aanu ka dhigin wadaad doonaya inuu dadka diin kala hadlo inaan u ekaan wey ee si kale waxa weeye uu arrimihiisa u maaraysta isagoo doonayo u jeceliin waxaa ka hadla in doodaha noocaasa laga qayb galaana sax ma aha waayo maxaa kusoo kordhaya hadaad doonaysa inaad wax saxdo aad wax toosiso halkaasoo kale waxba kuma toosaan inta badan waayo muran iyo yoyooto weeyaano adoo isla wax saxoo dhex fadhiya laga yaaba inay inta kula muranto ka kali murmo la kala qabto la isku buuqo xamaad soo kordhay marka waa arrimaha ay ka mid tahay in laga taxadaro la iska ilaaliyo waayo isla maalintaasi ayaa aayaddani marka ay soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina hadalada rasuulku ujeediyena waxaa ka mid ahayd in dadku waxa qure ay ku kala mudan yihiin ay tahay taqwada iyo alla kacabsiga wax kaloo la isdheer yahay mid carab ahi mid cajama waxba ma dheera arabta laftoodu waxba isma dheera cajamtuna waxba isma dheera ilaa bitaqwa eg aslan jinsiga carbeed jinsiga cajamta wuu ka fadli badan yahay laakiin waa xagga jinsigaee afraadda maaha qof iyo qof markay noqoto taa halbeegeedu waa taqwada iyo alla kacabsiga weeye waxaa markaa sheekhu uhi fi sanati alcaashirati sanadii tobnaad dhexdeeda xaja rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu xajiyey xajat alwadaac wa macahu iyadoo ay la socdaan tiscuuna alfan wa sumiyat hada wa sumiyat xajat alwadaac xajka waxaa xajat lwadaac loogu bixiyey liana rasuula sala allahu alayh wasalam rasuulku wadaca fiiha xajkaa dhexdiisa wuxuu ku sagootiyey almuslimiina muslimiintii walam yaxuja man uu xajiyeen hayrahaa kale laakiin aynu tilmaannay qabla alhijra rasuulku laba jeer buu xajiyey kana waa xajka waa bacda alhijra weeye wa khaaba sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu khudbadeeyey yowma carafata maalintii carafa oo maalintii sagaalada ee bisha dilxije khubata alwadaac allatii waa khudbadii sagootinta allatii taasoo bayana fiiha dhexdeeda uu ku caddeeyey asaasa diini diinta asaaskeeda iyo tiirarkeeda wa furuucahu iyo axkaamtii kale diintaba minhaa waxaa ka mida khudbadda hadallada uu ku daray qowluhu sala allahu calayh wasalam hadalka uu rasuulku yidhi inna dimaa'akum dhiigagiinna wa amwaalakum iyo xoolihiinnuba xaraamun calaykum korkiinna xaaraan bay ka yihiin inaad xaqdarro ku daadisaan xaqdarrana ku kala qaadataan ilaa an talqow rabbakum ilaa rabbigiin aad la kulmaysaan inna linisaa'ikum ragow dumarkiinna waxaa idinku sugan oo calaykum korkiinna ay ku leeyihiin xaqan xaq walakum idinkana waxaa idinku sugnaaday calayhinna dumarka dushooda xaqun xuquuq ku leedihiin inama almu'minuuna mu'miniintoo qura ayuunbaa ikhwatun walaala ah walaa yaxilu limri'in qofna xalaalu ma aha maalu akhiihi walaalkii maalkiisa inuu ka qaato ilaa can tiibi nafsin minhu raalli ahaanshiyo xaggiisa ka ahaaday mooyaane kullukum dhammaantiin liaadama nebi aadam baa u sugnaateenood awlaad u tihiin wa aadamu aadamna min turaabin ciid ayuu ka ahaaday ina akramakum kiina ugu sharafta badan cinda allaahi ilaahay agtiisa atqaakum ka ugu alla kacabsiga badan weeye laysa licarabiyin carab uma sugna fadlun dheeraad calaa cajamin qof cajamagu dheer yahay ilaa bitaqwa alla kacabsiga mooyaane wafii yowmi carafa maalintii carafa dhexdeeda naslad waxaa soo degtay aayatu ikmaal iddiin aayadda ilaahay uu kaga waramayo diintii inay dhammaystirantay oo la kamilay wa hiya qowluhu tacaala waa hadalka alla uu yidhi alyowma maalinkan maanta ayaa akmaltu lakum aan idiin taam yeelay ama idiin dhammaystiray diinakum diintiinna oo wa atmamtu calaykum korkiina aan ku taam yeelay nicmadayda iyo nicmooyinkayga kala duwan waradiitu lakum lislaama waxaan raalli idinka noqday islaamnimada diinan diin ahaan inay noqoto diinta keliya ilaahay aqbalayo wa bacda an adda rasuulu sala allahu calayhi wasalam kadib markii rasuulku uu gutay manaasika alxaji xajka axkaamtiisii ee acmaashiisii aan idhaahdeen rajaca ila almadiina madiina ayuu ku laabtay bacda an aqaama bimakkata kadib markii maka uu ku nagaa cashrata ayaamin as'ila mataa kaanat xajat alwadaac goorma ayaa ay dhacday ama uu rasuulku gutay limaada sumiyat bi hada اlism magacaa maxaa loogu yani waxa weye loogu bixiyey maada facala rasuulu sala allahu alيه wasalam rasuulku muxuu sameeyey yowma carafata maalintii carafa maada naxfadu minha rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalladii iyo khudbadihii uu ujeediyey maalinta maxaynu ka xifidnoo ka mid ah maada nazla alayhi yowma carafa rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayaddii kusoo degtay maalintaasi tumay mataa rajaca rasuulu sala allahu alayh wasalam ila almadiina rasuulku madiino goormuu ku laabtay wa kam aqaama bimakkata bacda alxaji xajka dabadii imise maalmood buu rasuulku alayhi isalaatu wasalaam ku sii nagaa magaalada maka wailaa hunaa naktafi sala allahuma cala nabiyina muxamed